jinka iyo sixirka iyo isha iyo xasadka haddaan aniga microfoon halkaa kugu xiro lix boqoloo waat ah oo aan ku idhahdo afar iyo labaatanka saac baa dhegaysanaysaa ani microfonku ma niyad buu leeyahay ma wax nool oo niyaddiisa igu akrinayso ta'hiir ay samaynaysaa maya oo maan anigu akhristo anaaba niyadda ka akhrisan kara oo niyaddeedu khaalis ka tahay qodob qodobka labaad oo qur-aanka waxyaalaha u adeegsigiis ah masalan wuxuu ku leeyahay jin baan qofkan ka saaraya qofkan jin baa ku jira haye jin baan ka saaraya wuxuu fiirinayaa qur-aanka meelaha luqada carabiga ah haddee dadka qaarkood waaba iska cajambe qaala khruj minha fainaka rajiim aayadda xagay ku soo aroortay meel kale kustimi ilaahay markuu la hadlaayey jinka shayطaanka ibliis wuxuu yihi jannada ka bax laa fakhruj minha min aljanna fainaka rajiim ukhruujtaasuu soo qaadanaya ninkaanu leeyahay jinkan kaga saaraya ruj minha fainaka rajiim ruj minha fainaka rajiim ruj minha fainaka rajiim ruj minha fainaka rajiim ayuu maanta idinku celcelin asxaabtii iska dhaaf isaga ee ducadahooda la ajiibay ee ninka kiciyey ruqyeeyey meel may furan magacyana ulama bixin mana dhihin war burhaan kalaaba noo soo baxday hadda marbaaba duca layga ajiib laakiin wadaad haddaad tahay nin ahlu khayr oo maalin ilaahay ducaba kaa ajiibay maxaad isu fidnaynaysaa maxaad isu fidnaynaysaa maxaad isu dhibaysaa adduunyadu inay wax caajilah oo fudud oo sahla tahay soo ma waa dadka waxaan ku shaqaysanaya ayaan sheegaya iyo khatarta ay fuulayaan xataa hadday mujaabi dacwo yihiin xataa hadday yihiin da dacwo laga ajiibo soo ma ogid shaydaanku inuu doonayo inuu ku fidnayo oo quruurku geliyo soo ma ogid inay ciyaartiisa ka mid tahay inuu quruurku geliyo soo ma ogid inuu kugu fidnaynayo waxyaalaha ka daran dumarka la qabanayo marka la canfuujinayo marka la dilayo marka la garaacayo nin islaantiis qoortaa lagu dhegaya halkaasa lagu qabsanaya dhakab markaasaa isagii iyada isla legdamaya halkaas la gdoomaya war kuu idmay gabar islaameed oo meeshaan tiri waxbaa xanuun bay ahay allahu aclam in waxayaan inaan waxayn inaad halkaa qoorta intaad ku dhegto ama jeegada ku dhegto kuwa iyagu wax tufaya ayaan rabaa inaan u galo kuwa wax tufaya qof kastoo wax tufaa qof xun maaha dad wax tufaya oo ku tufaya qofka qur'aan iyo sunno iyo xadiis sidii ducadu ay ahayd sharciga ahayd waa sheegi doonaa wax dhima ma laha dad saasi way jiraan oo wanaagsan waxna kuma qaataan waxna kama doonaan ixsaan ay qofka u samaynayaan walaalkooda wey laakiin arrinkan hadda brofessionka noqday oo shaqada ah oo meelaha loo furtay wax jiri jiray maaha horta ummadda muslim kun iyo afar boqoloo sano wax ka dhacay maaha waa wax cusub oo hadda yimi qofka isagu jiran ama xanuunku hayo ama xanuunka sheeganaya oo in lagu tufo doonaya ama laga daaweeyo dadkaas awalan horta qodobka koowaad oo haysta waaqicooda iyo xaaladooda waxa weeye towxiidkiiyo qalbigooda ku daciifay cudurka ugu weyn waay horta haysta وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 qodobka saddexaadna ruqyada asal ahaan in qofka wax lagu tufo oo laga daaweeyo wax lagu akhriyo asalka sharciga ay ku leedahay iyo inta laga ogol yahay ee xadka qur-aanka iyo sunnadu ay ka sheegeen wixii sixir iyo il iyo daaweynteed ama ku tufid ama ruqyada qodob afraad waxaan ka dhigay maxay culimmada islaamka waaweyn ee fatwada ka yidhaahdeen waxyaalaha hadda socda oo kale dadka meelaha waxaas lagu daaweeyey ama dadka waxaas daaweeya oo shaqada u tahay qodobka shanaad u dambeeya waxaa weeye daawada ugu wanaagsan <clears throat> ee jinka iyo sixirka iyo isha iyo xasadka ilaahay subxaanahu wa tacaala daawada ugu wanaagsan oo u sameeyey ee sharciga islaamku u deji iyo qaabka iyo waddada loo marayo qodobka u horeeya sababta keentay arrimahan in laga hadlo waxaa weeye waxaa maanta caalam alislaami guud ahaan gaar ahaana bulshadeenna soomaaliyeed markaynu ka hadlayno ka jira arrintan dadkii inay ku badatay ee dadka sheeganaya ka sheeganaya jin inuu hayo oo ku dhex jiro jin inuu ku jiro in la sixray wax loo sameeyey xanuun qofkii oo qabtaba xoogaa maaragtay jinkii iyo sixirkii iyo ishii inay noqdaan waxa ugu horreeya oo oo qofkaa kusoo degdegaya kadibna arrintii ay aada u badatay maalin dhexdaas ah wadaad baa ka sheekeynayay nooga sheegay ingiriiska nin sheekhahoo ee eh, dadkaa wax tufaba af sacuudiga meelaha ka yimi magaaladu yimi buu yiri marka waxaan nidhi dadka wixii dee xanuunsan oo doonaya qofkii uu qur-aan iyo waxa ku akhriyo magaaladii oo dhan oo guuraysaa tima masaajidka weyn meel aan u kala saarnaan weyn khaasatan dumarkii magaalada oo dhan mid walba waxay leedahay anigana jinni baa ahay anigana sixir baa ahay ilaa masaajidkii meel la kala dhiga la waayey markaasaan nidhi war arrintu saas ma ahayne bal aan ka bedelno marka waxaa kaleeto oo dhanka kale batay dadka markay arkeen arrinkaas dad badan oo iyaguna suuq ay u noqotay marka ku yaqaan iyo ku aan oqoon ku qur-aan ku tufi yaqaan iyo ku aan qur-aan ku tufi oqoon heer xataa laga laga sheegay ragga qaarkood ay ka sheegeen ba dadka wax ruqiyaya qur-aan buu ku akhrinayay qof marka jinkii baa ka hadlay jinkii markuu hadlay marka ninkan qur-aanka akrinaya qur-aanka si fiican uma yaqaan qur-aankii buu qalday markaasuu jinkigiisa ku qoslay wuxuu yidhi <laughs> orad horta qur-aanka soo baro buu yidhi aniga markaasaad meeshan iga saari kartaa adigu or horta qur-aanka soo baro bimacnaa waxaa weeye waxaa galay suuqii markay arrin saas oo kale faraha uga baxdo waxaa gelaya qof walba oo naftiisu daciif tahay oo doonaya suuqa inuu ku shaqaysto isu ekaysiiyo qof wax ruqyeeya qof wax tufa qof wax eh, jinka saara inuu isu ekaysiiyo gabarh kuweytiyadabaa hadda ka hor waxay ka sheegtay nin bay u tagtay saasoo kaleeto wax ruqyeeya marka waxbuu ku akhriyey kadibna wuxuu yidhi jinkii korkaaguu soo galay bushumahaagu ka dhaqdhaqaaqaya neeftaadu la soo baxaya waa in neefta lagaa nuugo oo lagaa soo saaro afkiibuuba gabadhii ku dhegay dhab waa afku bushumihii buu ku dhegay afka u geliyay marka waxyaalahaas dhan oo dhacaya waxay keenayaan in laga digo laga hadlo sharcigu waxa yahay waxa saxan iyo waxa aan saxnayn dadka naseexo ahaan loogu tilmaamo addiin النaصيحة qulnaa liman qala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliأئmaة الmuslimiina wacaamatihim saasaa ku waajiba dadka ducaadda ah dadka culimada ah dadka ee garanaya wixii arrimahaas ka qaldan inay tilmaamaan <clears throat> oo ay dadka uga naseexayaan qodobkaas waa arrinta keenaysa arrintuna hadda meel farabaxah bayba taagan tahay oo looba samaystay maaragtay kambaniyo iyo maxaankuushe organisationno iyo tiifiyo iyo maxaan kuu maxaankuusheegaa <laughs> ballamo oo xaaladaheeda aanba xaalado la gaari karin dhakhaatiirta xataa waaweyn ee wax daaweysay cilmiga casharaatu siniin baranayay ya aanayba heli karin ayaaba ay maraysaa marka taas waa sababta keenaysa dhibka jira haddaan wax ka tilmaano waaqicu sida u yahay culimmadu waxay yidhaahdaan qaacida alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi shayga in la xukumo oo xukun la saaro wixii qaldan iyo wixii saxan wuxuu ku caddaadaa waaqiciisa sida waxu jiraan marka la arko eh, taas darteed eh, waxaa wanaagsan inaan bal waaqica ah, dhibka jira muxuu yahay waa qodobkii labaan sheegayay iyo sida xaaladdu ay tahay laba dhinac ayaan ka sawiraynaa dhinac waxa weeye qofka isagu jiran ama xanuunku hayo ama xanuunka sheeganaya oo in lagu tufo doonaya ama laga daaweeyo dadkaas awalan horta qodobka koowaad oo haysta waaqicooda iyo xaaladooda waxa weeye towxiidkiiyo qalbigooda ku daciifay cudurka ugu weyn waay horta haysta sida nusuustu ay sheegayso maxaa dhacay wuxuu dareemayaa dad bani aadamah ama jinkan ama waxyaalahan inay noloshiisa say doonaan u geli karaan oo waxay doonaan ku samayn karaan taasuna waa mid towxiidka dhaawacaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wain ymsaska allahu bduri falaa kaashifa lahu ila hu wain yuridka bkhayri falaa raadda lifadlihi nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiiskii cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahy waclam ana alumma low ijtamacuu cala an yaduruuka lam yaduruuka bishayin ila bishayin qad katabahu allahu calayk dadka adduunka jooga hadday isugu kaa tagaan waxba kuma yeeli karaan waxaan ilaahay kuu qadarin hadday isugu tagaan inay ku taraanna wax aan ilaahay kuu qorin kuma tari karaan kumana siin karaan maa qofku markuu tawxiidkiisu adag yahay wuxuu og yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya ayuunbaa wax yeeli kara cid kale wax ma yeeli qul lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun marka qodobka ugu horeeya oo horta jirada ugu horeyso ugu weyn oo qofkan dadkan u tegaya ama tufidaas ka dalbanaya meelahaas waxaa weeye qof horta towxiidka uu ku yaryahay wuxuu u baahan yahay awalan yaqiintiis iyo towxiidkiis iyo alle ku-xirnaantiisa qofay yaraatay weeye inuu dhiso <clears throat> oo ilahay qodobka labaad oo dhibaatooyinka dadkaas ka muuqanaya waxaa weeye cuduradooda inta badan qofku waa dhici kartaa inuu xanuunsan yahay in dhib haysto waa shay dhicaya dhici kara ma lihin dadkan meelaha tegaya ama shifada tegaya ama waxaa dalbanaya oo jimbahaya ama arrimahaasaa ehyalay inaan inaanay wax dareemahayn xanuuna ma lihin laakiin xanuunka ay dareemayaan muxuu yahay sida uu u badan yahay ma aha jin mana aha sixir mana aha il waa un mushkilo nafsiya mushkilo nafsiya oo ruuxu inuu dhibaato gaartay mushkilo mucayana la kulmay cuqdad mucayana broblem mucayana uu qabsaday ama famil ha ahaado ama jacayl ha ahaado guur ha ahaado shaqo ha ahaado dhibaato kaleto oo nolosha soo waajahday ha ahaado dhibaatadaasoo marka naftiisa saamayn ku yeelatay cudur nafsiga marka qofkan haya cudurka nafsiga wuxuu isu bedelay inuu marka isagu ku qanco inuu jiran yahay inuu ku qanco inuu jiran yahay marka hadduu qofku iska dhaadhiciyo inuu jiran yahay waa jiranaya hadduu iska dhaadhiciyo inuu caafimaad qabana waa caafimaadaya taasuna waa waxyaalaha ugu badan marka waxa ugu badanoo dadka hayaa waa shay nafsiya ah. iyo shaki inuu jiran yahay uu isaga shaki qabo qisooyinka ay sheegaan baa waxaa ka mid ah nin raggan wax mucaalajeeyahoo wax daaweeya wax tufa oo professionalka ah waaweyn oo hadba meel looga yeero oo hadba maaragtay magaalo jooga oo mashquul ah timekiiso dhan gurigiisa iyo reerkiisa oo mashquulka yahay marka markuu soo noqdo buu islaantiisa wuxuu uga sheekeeyaa waxyaalahu soo qabtay gabar heblaaya saas jinni baa koray jinni baan ka saaray jinni baa jeclaaday jinnigaas jeclaaday waan dilay mid baan gowracay mid baan gubay mid baan saas yeelay waxaasuu uga sheekeeya wuxuu uga sheekeeyeybaa waxaa ka mid ahaa baa la yidhi gabar wuxuu yidhi jinni baa jeclaaday jinnigii markuu jeclaaday baa u yimaada waxuu wala xataa habeenka markay seexato riyaday ku aragtaa isagoo qaba isagoo la jimaacaya wax walba beeriyada ku aragta marka xele gabadhii waxyaalahaas uga sheekeynayey maalintii dambe safar buu isagiina aaday wixii bay ku fekertay oo sheekooyinkii baa waxaa ka yimi oo ninkan hadda ninkaagu shaqadiisuba waxa weeye jin buu habeen iyo maalin dagaal kula jiraa waa kuwan iyaguna la dagaalamaya hadday gurigii usoo daba maraan oo adigii weerar kugu soo qaadaan xaggee baad ka aadaysaa fikrad saasaa horta markii hore ku dhalatay markii dambena fikraddii waxay noqotay oo kii wax jeclaanayay uu sheegayay hadduu kuu yimaado maxaa samayn ninkii oo maqan kadibna gabadhii waxay iska dhaadhicisay inuu ninkaas jinkaayo u yimaado oo habeenkii markay seexato uu imanayo la kulmayo la soo seexanayo uu jeclaaday baa ka dhaadhacay ninkii baa yimi ninkii odag ah markuu yimi bay arrinka u sheegtay soo dhow aniga ninkii jinka aad sheegaysa habeen walba waa i hortaagan yahay meel uu iga dhaqaaqa ma isagoo ogyahay qadiyadan inayan saas u wada jirin wax walbuu isku dayey inuu madaxeeda ka saaro inaanu jin u imanayo oo habeenkii la seexanaya aanu jirin laakiin wax maskaxdii dhex fadhiistay suu uga saari lahaa way ku adkaatay marka marar badan shaki bay sheekadu ku bilaabataa yacni bani aadamkuna hadduu wax ka shakiyo wixii laftigiisii baa qabanaya xanuunkii laftigiisii baa baa qabanaya taasuna waa xagga dadka xanuunsan bay ka jirtaa waa shaki iyo waxaasay u badan tahay waxaa kaleto oo jira qodob kale oo dadka meelaha tegaya iyadoonba jirin sheeko jinni iyo sixir iyo waxba aanay jirin qofku inuu mushkilo uu rabo inuu xalliyo dadka qaarkiis markuu u waayo xal iyo dhinac uga baxo inuu yidhaahdo jinwi way dhacdaa anugu markii hore sheekooyin badanoo qadiyada aan ka maqlay ma aan rumaysteen haddaanay ani laftigayga ii iman dad iga sheekaynaya oo saas inay hayst oo inay saas sameeyeen iyagoo maalaya <laughs> ya iyagoo jilaya injin hayo haddaanay dadka qaarkiis ii sheegin inuu jilay injin hayo ma aan rumay marka dadka qaarkiis waxay jilayaan in yacnii jin uu hayo nin ayaa hadda ka hor wuxuu ka sheekay gabar baa rabtay odaygeeda inay iska furto way awoodi kari weyse reerkii bay la hadashay waa laga diiday si ka walba yeeshay isagii fur waa laga diiday maalintii dambe way suuxday way dhacday jin baa ahaya bay tiri haye wadaad hebel ha loo geeyo wadaad hebel ha ku akriyo hebel ha ku akriyo ha la garaaco ha la cabsiiyo wax sina waa la yeelayoo waxba laga saari kari waa ilaan hadda meesha jinni ma jiro eh xaalad bay rabtaa inay ku xalliso laakiin xalkii baa weli la raadinaya ilaa la ysaga naxariisto la yidhahdo war qoftaan iska fur markii dambe nin xoogaa sheekha oo khabiirah bay ku soo hagaagtay ilaahay amarkiisa oo isagu kuwaas markuu eegay qur-aan buu ku akhriyey sidii caadiga ahayd wuxuu dareemay inaan wax jin qoftaan oyan ku jirin ninkeedii baa la jooga iyo dad kaleetaa la socda bal ninka bannaanka iga saaru yiri dadkii kaleetaa la jooga ninka bannaanka loo saaray gabadhii wuxuu ku yidhi dhegaysu runta ii sheeg markaa wixii dhib oo jiray runta ii sheeg ah, jinni meeshaan inaanu joogin anna waan garanaya adna waad garanaysaa marka waxay tidhi waayahay sheekhow hadday saas tahay jin meesha ma jire ninkan baan nacay oon doonayaa in layga furo yaa ninkan odayga ah in layga furaan rabaa isna waa diiday reerkiina waa diiday ehelkiina waa diiday oo maxaad rabtaa ninkan in lagaaga furo waa bakhayl bay tiri bakhayl ya waxba kama soo dhacaan naftii ilahay lahayd baa sugaan subaxdii markuu baxayo wuxuu qiyaasaa oo milimiter saaraa bay tiri saliidda aan wax ku karsanayn oo qiyaasa hadhow markuu soo noqdo ayuu haddana mitir saaraa maanta intaasaad isticmaasheen maxay tahay intaad waa badiseen saliid badan baa maanta isticmaal heerkaasuu gaaray bat marka nin aan sina ula noolaan karo ma aha marka mararka qaarkood qaar baa sameeya aniga gabar baa ila soo xidhiirtay waxay tidhi ninkayga iyo walaalahay ninkayga ay garaaci jiray walaalahay ayaa aan ka baqay inay isku dhacaan oo dagaal iyo xumaan meesha ay ka dhacdo jinni baan isku ridaa qof wax ku soo dhaceen baan iska dhigaa waa isdadaa waa dhacaa waa isasuuxiya markaasay isaga iyo iyaguba dhinacyada intay iga galaan bay garac igu igu igu kacaan waan isaga dulqaataa waana is adkeeya labaatan jirra i garaacaya laakiin waxaas waxaan ugu dulqaataa inaan dhibaato kale meesha ka dhicin oo aan ku xalliyo marka kolalka qaarkood dadka meelaha u yaacaya waxaa ka mid ah dhibaatooyin kale oo haysta ooy doonayaan inay ku xalliyaan ee ma aha iyaga laftigooda waa ogyihiin inaanu jinna ahayn sixirna ahayn haddaan taa xagga uga baxo xagga dadka wax lagu tufo ama meelaha taga kuwa iyagu wax tufaya ayaan rabaa inaan u galo kuwa wax tufaya qof kastoo wax tufaa qof xun maaha dad wax tufaya oo ku tufaya qofka qur-aan sunno iyo xadiis sidii eh, ducadu ay ahayd sharciga ahayd waa sheegi doonaa eh, wax dhima ma laha dad saasi way jiraan oo wanaagsan waxna kuma qaataan waxna kama doonaan ixsaan ay qofka u samaynayaan walaalkooda weeye laakiin arrinkan hadda professionka noqday oo shaqada ah oo meelaha loo furtay wax jiri jiray maaha horta ummadda muslim kun iyo afar boqoloo sano wax ka dhacay maaha waa wax cusub oo hadda yimi waxyaalihii lagu aqoon jiray sixiroolayaasha ama dadka mushacawidiinta ah oo iyagu wax faaliya wax tumaa wax sheegaa wax eh, xiraa wax gunta way jiri jireen weligood qur-aanka kariimka ahina waa kan ka digay laakiin waxyaalaha dadka soo dhex galay oo qaladaadka ah ma aha dadkaasu inay yihiin dad yacnii faalalowyaal iyo sixirowlayaal iyo waxaasah badanaa ma laakiin waa dad wax tufaya tufidii bay qaateen lakiin waa ka badbadiyeen way ka badbadiyeen maxaa ka mid a ah waxyaalaha marka ay kaga badbadiyeen oo aan yacnii habboonayn haddana in laga digo ay tahay oo looga naseexay iyagana looga naseexay dadkana looga naseexay midda u horeysaa waxa weye waxa kan ay shaqada ka dhigteen hawsha ka dhigteen meelo u furteen oo ah qofkii qur-aanka lagu akhrinayay ama lagu tufayey ee asalka ahaan caadiga ahaa oo la oggolaaday laakiin ay iyagu ka dhigeen arrin maaddi isu beddeshay iyo lacag iyo shard iyo marka horeba inaad meesha waxaad ku soo geli lahayd aada bixinayso hmm. ka hor intaadanba aragba sheekhaba arkidiisa waxaa ka horeysa inaad horta eh, mablaqa intaasa aada bixiso dadka qaarkiis inay heli karaan dadka qaarkiis inaanay heli karin taasu ictibaar isaga agtiisa uma laha <laughs> halkaas lacagta dadka soo bixiya unba arki karaba taasuna ma ahayn waa qodob waa gaf weeye qodobka labaad waxa weeye qof kasta oo meesha imanaya in la yidhaahdo waxbuu qabaa ama loo raadiyo xanuun ama loo rumayo inuu ama sixir yahay ama il yahay ama jinni laga raadiyo ilaa wa ilaa soo ma dhici karto qofkaan inaanu jinba qabin ilba qabin sixirba qabin saan sheegnayna arrimuhu maba u badna arrintaas iyada taasuna waa qalad kale qof walba in loo raadiyo oo aanu marnaba odhanayn anu ananigu waxaan ma aqaan cilmi uma lihi ama aqoon uma lihi ama waxyaa ma jiraan ama waxa ii muuqdaa ma jiraan aanay jirin taasna aqoon yari baa keenta qodobka saddexaad waxa weeye dadkii iyo alla ku-xirnaanshahoodii iyo towxiidkoodii in arrintaasu ay daciifiso qofkii waxaa leeyahay hebel baa ku sixray hebel baa saa ku yeelay hebel baa saa kaa gooyey naagtaada hebel baa kaa xiray ninkaaga hebel baa kaa xiray ya eh, isagii wax walba ku xiran yihiinoo lagu callaqay albaabadiisa la dhooban yahay oo labi labiiyo tobanka habeennimo la imanayo meelaha qaarkood waxaan arkay saf baa waxaa la galaa waxaa leeyahay warqadda arkidda sheekha haddaadan tegin labada habeennimo ama saddexda habeennimo fajarku meesha kugu dhaafin ya saaad u taagantaha laynka lixdaa la furayaae ma helaysid number ma helaysid number ma helaysid haddaan saddexda habeennimo tegin marka dadkii quluubtoodii halkaasayba ku callaqantay rabbi subxaanahu watacaala kuma callaqnaa qofkii salaadii baaba gafaysa qof isaga lafdigiisa laga yaabaa inay gafto koralka qaarkood salaado qaarkood qodobka saddexaad oo waxyaalaha akhdaada ka dhica waxaa ka mid a inay jinkii la sheekaysanayaan oo isdheex gelayo la waraysanayo waraysi jin maanaan ku arag laa fi saxaaba walaa nebiga calayh isalaatu wasalaam walaa asxaabtiisi walaa salafkii saalixa ahaa interview xaggee ka timi xaggee joogtaa xaggee ku nooshihiin maxaa tihiin xaalkiinu muxuu yahay sidee beesheed tihiin meelayaa ka timaadaan maxaa jeceshihiin maxaa necabtihiin kadibna arrinkii inuu isu bedelo inuuba jinkii waxyaalaha uu sheegayay inuu qaar isaga laftigiisu rumeeyo jinku hadduu yihahdo meel heblaayaan ka imi jinku waxa uu sheegayo oo dhan fi lsli waa kadib weye maxaa dhacay qof cadaaladiisa la sugay oo la arki karo xataa hadduu yidhahdo muslim baan ahay ma aha soo ma miyaan aragnaa miyaan cadaaladiisa sugi karnaa inuu qofkaanu qof caadil oo hadalkiisa la aqbali karo u yahay waan faasiq ma sugi karno idan hadalkiisa waxba ka soo qaad ma leh axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadalka cilmiga xadiiska waxaa bartaa qofka hadalka laga qaadanayo waa inuu yahay qof caadilah oo hadalkiisa lagu kalsoonaan karo haddii kale faasiq weeye waxba lagama qaato in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu ujeeda marka isaga laftigiisii baa wuxuu rumaynayaa hadduu yidhaahdo meel heblaayi ka soo raacay meel heblaayi geliyey waxaas halkaas iyo halkaasi ku jiraan waxaas iyo waxaasaa daawo u ah wixii buu isaga laftigiisu rumaynaya isagoona ahayn waana aqoon yarida cilmi yariddaa keenaysa qaarkood isma oga inay jinkii rumaynayaan oo wuxuu jinku faro samaynayaan jinkuna yatalaacabu calayhim wuu ku ciyaarayaa heer qaarkood ay uga wareegsato inay yidhaahdaan jinka ayaaba nala shaqeeya oo waxaa nala shaqeeya jin mu'miniin ah oo muslimiin ah baa nala shaqeeya koox dhan oo tiim ah oo muslimiin ah oo wanaagsan baa nala shaqaysa bay qaarkood gaartaan inay marka dambe yidhaahda waxyaalaha qadaalka ka dhaca waxaa kaloo ka dhaca oo meelahaas ka dhaca qur-aankii oo sidii loo soo dejiyey aan loo isticmaalin qur-aanka kariimka ah waa caafimaad waa shifo laakiin waa cibaado soo maaha cibaado wey cibaado maadaama uu yahay cibaadadu waxay u baahan tahay niyad iyo khushuuc haddaan anigu microfon halkaa kugu xiro lix boqoloo waat ah waan ku ihahdo afar iyo labaatanka saac baad dhegaysanaysaani microfoonku ma niyad buu leeyahay ma wax nool oo niyaddiisa igu akrinayso ta'hiir ay samaynaysaa maya oo maan anigu akhristo anaaba niyadda ka akhrisan kara oo niyaddeedu khaalis ka tahay qodob qodobka labaad oo qur-aanka waxyaalaha u adeegsigiisa ah masalan wuxuu ku leeyahay jimbaan qofkan ka saaraya qofkan jim baa ku jira haye jin baan ka saaraya wuxuu fiirinayaa qur-aanka meelaha luqada carabiga ah haddee dadka qaarkood waaba iska cajambe qaala khruj minha fainaka rajiim aayadda xagee kusoo aroortay meel kale kustimi ilaahay markuu la hadlaayey jinka shaydaanka ibliis u yihi jannada ka bax fakhruj minha min aljanna fainaka rajiim ukhruujtaasuu soo qaadanaya ninkaanu leeyahy jinkan kaga saaraya ruj minha fainaka rajiim ruj minha fainaka rajiim ruj minha fainaka rajiim ruj minha fainaka rajiim ayuu maanta ku celcelin aayadaha la midka ah oo ay saas u adeegsadaan waxaa ka mid ah maala wuxuu ku leeyahy jinka waa la keenaya waa inaan soo xaadirina asalku waxa weeye jinka soo xaadirintiisa shaqo kuma lihin ma rabno inaan keensanno maxaa dhacay balaayo wey aan keensanayno marka balaayo ma rabno inaan keensano annaga waxaan rabnaa qofkan inuu ka baxo oo aanaan is arag <laughs> haddiiba qofkaan wax ku jiraan asalku waxa weeye qofkan inaan qur-aan ku akrino xadiis ku akrino shaydaanku ha ka baxo meel un ha aad tago ilaahay ana dhaafi ya qofkaana allaha dhaafi laakiin ilaa wa ilaa waa in la keenaa jinnigii iyo shaydankii lasoo xaadiriya ah, ah. waa in lasoo xaadiriya marka muxuu ayado wuxuu ku celcelinayaa masalan aynamaa takunuu yati bikum اllahu jamiica aynamaa takunuu yati bikum اllahu jamiica aayadda meel kale iyo macno kale iyo siyaaq kale iyo wax kale ku socotaa lama oran meel ay nas ku timina ma jirto in loo isticmaalo iyo aayado la midka ah maalan kulligoodba xabsi in lagu guro oo la xiro jinka waa la xirxiri watara almujrimiina yowmaidin muqaraniina fi lasfaad wuu ku arin ilaa aakhirihi marka qur-aankii oo laga sii daynaayo mikrofoonno loo akhrinayo qaab aanu maaragtay ilaahay subxaana wa usoo dejin waxyaalaha ka dhacaya bay ka mid tahay xoolaha badan oo dadka lagu shardiyo oo in badan aanay awoodi karin bay ka mid tahay asal ahaan ruqyada qofka haddii wax lagu siiyo asal ahaan waana meesha haddi loo daliishaday laakiin had iyo jeer waxa dhaca waxa weeye shay asalkiisu bannaan ayay dadku balballaarsadaan shay asalkiisu bannaan ayay dadku balbalaarsadaan balbalaarsigaas weeyana waxaa laga digayaa marka xoolo badan in la weydiisto oo la shardisto weliba muddada oo la badiyo xirsiyo qofkan loo qoro oo waraaqo loo qoro ama jirkiisa ha lagu xiro ama meelaha lagu xiro oo loo sameeyo geedo la cabsiiyo oo dhowr geed oo mucayana oo masalan ama saliido ama waxyaalo ah oo qof walba la siiyo ka qof walba ay daawo u tahay kun qof baa la wada siinaya kun qof oo kulligood kaanamaa ay isku xanuun yihiin qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku jiradaan qaarkood waa laga ku xanuunsadaan qaarkood waa calooshu inay ku furanto dhibaatooyin kaleeto ay ka timaado ninkaan qof hadda bartay oo cilmi u leh oo jaamacad uga soo baxay ama geedahaan bartay ma aha <laughs> waaid wadaadka suuq ka yimi wey meeshaan laga yaaba hunguriga iyo xoogaada maaratay shaqada inay gashay iyo waxyaalo kale marka khatar cadiima w ayaa qofkaa in loo dhiibo waxaa ka mid a ah garaacidda garaaciddu xadkeedii dhaafto ah, ula waaweyn baa halkan u yaalla qofkii jugtaa laga saaray hadda waa kasii tadawurtay qaarkood waxay san koronto korontaaba lagu qaban qaarba naftu ka had ah, koronto ku qabo korontaa lagu qabanaya koronto waxaa la waya jinki baan ku qabanaya yaa ku ogeysa jinki inuu joogo meesha oad koronto jinki ku qabatay qofkan miskiinka ah maxaa u dilay waxaa ka kaloo dhaca hadda meelaha qaarkood sida sheegay qofka markuu soo indhahaba laga xiraa qofku wuxuu wataa ma mara yar buu wataa qam indhuhu ka xiri qofka haddii indhaha laga xiro halkaasayba ka ka dhalanaysaa inuu wax waxaan jirin inuu arko maxaad aragtaa waxaan u muuqan buu kuu sheegay iyo waxaan arag oo khiyaalaada dhibaatooyinkaas iyo dhibaato bada badanoo ka jira meelaha qaarkood Eh, waxyaalaha soo dhex galay arrinkan bay ka mid tahay haddaba aan u nimaadno xagga sharciga iyo diinta islaamka arrimahan waxay ka qabto sixir horta aan ku hormarno sixir ma jiraa mase ma jiro hadduu jirose maxaa u daawaa sixir jawaabta koowaad waxa weeye waa jiraa jiritaan ahaan waa jiraa oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka noogu sheegay inuu jiro wax la barta uu yahay jin iyo shayaadiinna ay ka shaqeen oo ay ku adeegaan oo aayadaha suurat lbaqara ilaahay subxaanahu wa tacaala ee meesha labadii malag ee sixirka barayey uu ka sheegay kadibna ay yidhaahdeen nebi sulaymaan baa wax sixra ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaan walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixr yucallimuuna annaasa asixr yaa wax baraya marka sixirka yaa baraya shaydaan shaydaan baa marka asal u ah sixirka aabihiis iyo asalkiisu waa shaydaan cilmigiisa isagaa bara mucallin sixirkaasoo uu dadka ku kala geeyo yufariquuna bayna almari wa zawjih dadkiibuu shaydaanku ku kala geynaya sixirku marka wax jira waay ilaahay subxaanahu wa tacaala saxaradii fircoon wa jaaa asaxaratu fircawn qaluu ina lana laajra in kuna naxnu اlgaalibiin qaala nacam wainakum ida la min almuqarabiin aayadaha markaan wadno wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala saxaruu acyuna الnaasi wastarhabuuhum wajaءuu bisixri cadiim saxaruu acyuna الnaasi wastarhabuuhum wa jaa-uu dadka indhahoodii ayay sixreen ilan waxaan waa cilmi la bartay soo oo shaydaan u ka dambeeya cilmi shaydaan dadka indhahoodii bay gediyeen waxaan xaqiiqo ahayna u muuqanaya aan wixii ahayn baa u muuqanaya dadka indhihiisii buu gedinaya dhag ah. saxaruu acyuna annaasi halkan aayadda waxaa laga fahmaya saaxirku geedkan ayuu wuxuu kaaga dhigayaa masalan hadda kombyuutarka yarka ee horyaalla waxaa laga yaaba wax kale inuu kaaga soo saaro dhoobo inuu kaaga soo saaro blastigan wax kale inuu kuu dhigo dhagax inuu kaaga dhigo meesha yaal ayaa dhici karta soo maaha ma aha kombyuutarkii inuu dhagax ka dhigay kombyuutarku hadduu doono meesha ka qaadaya dhagax buu meesha dhigayaa ma aha xaqiiqadii inuu bedelay indhahaaga adiga araggoodu bedelaya xaqiiqada waxba kama bedeli karo balastigan uma bedeli karo dhagax laakiin indhahaaga araggooda ayuu wax ka bedelaya oo sixraya ah, aayadda qur-aanka oo kaleeto suuratu taaha ayaa caddaynaysaa ilaahay subxaanahu wa wuxuu leeyahy faalqow xibaalahum wa cisiyahum saxaradii maxay la yimaadeen meesha maxay la yimaadeen saaxada waxay la yimaadeen ulo iyo xargo soo maha ya faalqow xibaalahum wa cisiyahum wa qaaluu bicizati fircawna inaa lanaxnu alghaalibuun maanta annagaa raynayn soo ma nebiyullaahi muusa iyo dadkii meesha joogayba indhasarcaad bay ku rideen indhasarcaad bay ku rideen maaha in qoryihii isu bedeleen masas ma aha waa xargihii iyo ulihii laakiin dadkiibay indhasarcaadiyeen aayadda ka dambaysaa sheegaysa wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tascaa wuxuu u malaynayaa sixirka daraaddiis inay ulihii dhaqdhaqaaqayaan iyo xargihii inay soconayaan buu u malaynayaa waa male iyo khayaal adiga lagugu sameeyey indhahaaga laakiin maaha inay wixii bedeleen saas darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu yhi qulnaa laa takhaf inaka anta alaclaa waalqi maa fii yamiinika talqaf maa sanacuu waxay meesha dhigeen iyo indhahay u sarcadiyeen xaqiiqa maaha laakiin bal ushu hadda ilaahay subxaanahu watacaala u sameeyey oo maska isu bedelaysa xaqiiqa ahaan bale iyadu waxay samayso arag wixii oo dhanba caloosha hu bay ku siisatay waa cuntay waa liqad eber bay ka dhigtay taas wey marka sixirku waa jiraa laakiin waa cilmi shaydaan walidaalika saaxirka xukunkiisu fi lislaam waa alqatl wey dil wey waana kaafir gaal maxaa dhacay cilmigaas ma barto ilaa uu kufriyo lama siiyo cilmiga dhabtiisa ilaa an yakfura billah shaydaankuna uma adeego oo cilmigaa ma baro ilaa inuu gaaloobo mooyaane ilaahina subxaana wa tacala wuxuu leeyay walakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra marka kow sixirkii wuu jiraa waxa shay jira way waa cilmi shaydaan xukunkiisu islaamka qofka sameeya waa alqatlu dil weeye uqtulu الsaaxira waa min kabaa'ir الdunuub nebigu calayh الsalaatu wasalaam sida axaadiista صaxiixa uu ku sheegay الshirku biاllah والsixr waqatlu الnafs asabc almuubiqaat xadiiskeedu ku jira Ah, todobada wax halaago ku jira markaasaa xirku waa in la qatliyo la dilo dhulka markaa way ku badnaayeen awliye inay sheegtaan waxyaala inay sheegtaan sheekhnimo inay sheegtaan eh, halka ku jiraan mugdi ku jiraan waxyaalaha lagu garto bay ka mid tahay oo cibaadaadkii ka tagaan meelo ka tagaan dadku iska caamada ay leeyihiin waa awliyo isagu salaada ma tukado isagu sada ma yeelo isagu waxaas markaa waa waa <clears throat> taas waa xagga sixirka waa yahay sixirka sixirkaas waxa weeye noocyo markaa buu ku yimaadaa sixiru takhyiil yacni sixirkan la yidhaahdo ee qofka wax loo indhasarcaadinayo iyo sixirka qofka lagu dhibaataynayo wax lagu yeelayo kaasoo dhowr nooc ay u sameeyaan inay masalan wax qofka wax u tufaan oo wax guntaan shayaadiintu talaasim iyo waxyaalaha ay u sheegtay magacyada shayaadiinta waaweyn waxaas weeye waxyaalaha ay qorayaan oon la garanayn waxa ay yihiin oo ay guntayaan oo ay ku qorayaanoo geesa leh oo waxyaalo maaragtay si loo qoray aadan garanayn iyo waxay yihiin calaamado iyo murabacyo iyo magacyo ajini aqaan ama uu qofku u yeerayo marka uu maaragtay lala fadhiyo la waa sheekh meesha maarata wax daaweynaya markaa wax magacyo aadan garanayn iyo waxbuu u yeerayaa waa shayaadiintii wey iyo jinkii saxirkaana waa saaxirkaana waxa uu yeeraya iska ogow taas waa iska cadda ujeed ah, waayo daawo ma noqoto ama marka kaas wax lagu dhibaataynaya wuxuu noqonayaa in ama loo tufo loo gunto sida ilaahayba subxaana wa tacala uu min shari xaasidin idaa xasad wa min shari nafaathaati fi lcuqad guntimaha wuxuu guntayaa wuxuu isku xirayaa meelgelinayaa meel buu ku aasayaa ama qofka wax raadkiisa ah tintiisa dharkiisa waxyaala saasa ah u adeegsanaya wixii baa la xirayaa waxaasaa qofkii lagu dhibaataynaya kaas noocaas cilaajkiisu wuxuu yahay cilaajkiisu sixirka laakiin inta aanan gelin ishu maxay tahay iyaduna ilan waxaan idhi sixir walcayn isha ishu waa qofka oo qof nicmo u haysto ama wax ilaahay subxaanah wa tacaala siiyey eega ama si xasad ha u eego amase si aanu ilaahay subxaanahu wa tacaala barakadaas aanu barakayn ha u eego oo qofka wax isha wax ilaysanaya ma wada ahaa qof xumaan u jeeda waxaa dhici karta qofku jecel inuu yahay waxaa dhici karta aabbuhu inuu cunugiisa ilaysto hooyadu inay cunugeeda ilaysato walaalku inuu walaalkiisa ilaysto qof walaalkaa muslima inaa ilaysato taasaa dhici karta maxaa shecday nebigu alay slat slam wuxuu yihi alcaynu xaq alcaynu xaq low kaana shayun saabiqa alqadar la sabaqathu alcayn haddii shay qadarta ka hormari lahaa ishay noqon lahayd buu yihi nebigu alay sala slam yani siday u khatar badan tahay waida istuqsiltum faqsiluu waida istuqsiltum faqsiluu haddii laydinka dalbo inaad yani u dhaqdaan qofka aada ilaysatay inaad u weesaysato ama u qubaysato u weesaysta xadiis saxiixa xadiis kale nebiga calayh isalaatu salaam gabar baa waxay ku tiri yaa rasuul allah jacfar ibn abi aalib yacni gabar baa ku tiri yaa rasuula allahi ina ibnii jacfara tusiibuhumaa ibnay jacfar tusiibuhumaa alcayn labada wiil oo jacfar u dhalay ilbaa gaaraysa rasuulkii allow afa astarqii lahumaa ma ruqyeeyaa qaala nacam qaala nacam low kaana shayun saabiq alqadari la sabaqathu alcayn kaa gabadha asmaa binta cumays saxaabiyadda la yidhaahdo wey oo jacfar wuxuu dhashay caliy bin abi aalibna way udhashay abubakarna wau dhashay ayuu sidaa ku yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam marka ishu waa xaq alcaynu xaq daawadeeduna wuu caddeeyey nebigu calayhi isalaatu wasalaam ishu inaanay markaa qofka wax ku yeelinna markuu si cajab leh qofka u eego ama shay cajabiye arko bay badanaaba dhacdaa oo nin saxaabiya oo qubaysanaya ayaa nin soo agmaray saxaabi oo kale marka sahl ibnu xunayf dhihi jiray saxaabiga qubaysanayay nin wuxuu ahaa aada u cad jirkiisu aada u cad yahay markuu soo agmaray wuxuu yidhi gabar mukhabiye ahoo weligeed qorax aan arag baad moodaa buy jirkiis ninkii markiiba xumad baa ku bilaabatay xumad baa ku bilaabatay iyo qandho ya waa la keenay nebiga alay sla slam agtiisu u yimi nebigu alay sla slam wuxuu yihi ma baad ku tuhmaysaan markaasaa ninkii hebel ahaaba agtiisa soo maray saasuu yidhi markaasuu yidhi u yeera ha weesaysto sidii buu ugu weysaystay weysadii baa lagu shubay waa kacay markaasuu yihi nabigu calayhi salaam midkiin muxuu u dilayaa walaalkiis walaalkiis muxuu u dilayaa haddii aad wax ku cajabiyaan fa barik fiih waxaad tidhaahdaa ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay ha barakeeye ah, baaraka allahu fi hada o baaraka allahu laka fi hada ya oo allahuma baarik fiih inaad tidhaahdo ayay ku fiican tahay nowjeed maa shaa allahna waa la yidhaahdaa laakiin xadiiska naskiisu maa sha allah waay eh, maa allah gaal iyo muslim baa la yidhaahdaa oo suurat lkahf eh, ninkii uu kula hadlaayey wuxuu ahaa nin gaal ah, oo aan ilaahay ba rumaysnayn lowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allahu qadiya tawxiid ah bay ka hadlaysaa laakiin sida naska xadiiska nebigu alay sl u sheegay waxa weeye eh, fabarik fiih hadduu qofku shay arko ha barakeeyo wanaagsan oo cajabiya allahuma baarik fiiha yidhaah marka ishuna wax jira waay xasadkuna dee waad garanaysaano waa xaasid qofka doomi shari xaasidin idaa xasad ilaahay baa isagana laga namadgalaa daawadooda waxbaan ka tilmaami doonaa waaya hadday saas tahay marka ishuna jirto sixirkuna noocaas yahay oo cilmi shaydaan yahay qofka sameeyana kaafir yahay gaal yahay inkastoo culimmada qaarkood ay dhahaan waa kabiira min alkabaa'ir laakiin dilkiisa aan la isku khilaafsanayn in la dilo xukunkiisu uu xad xadkiisu dil yahay daawadiisuna waa qur'aanka kariimka oo igu weyn tahay mucawadateynka iyo suurat اlfaatixa ou yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa kuwii la baray ilaahayna subxaana wa tacala ku bogsiiyey markii yuhuuddu ay sixreen ilaahay subxana wa tacala waa ku bogsiyey meel kalena laysuguma yeerin wax kalena laysuguma yeerin qul huwa allahu axad qul acuud birabbi اlfalaq qul acuud birabbi اnnaas walidaalika ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimaheed iyo yacni aayadahaas suuradahaas kooban ee yaryara gaagaaban qofka muslimka ah si ay ugu noqdaan hub joogta ah ayaa waxaa laysfarayaa salaad walba shanta salaadood inuu akhriyo kadib gaar ahaan galabtii iyo subxii inuu akhriyo haddana saddex saddex goor salaadaha kale duhur casar maqrib cish iyaga waxaa weeye eh, hal hal mar baa ku filan walaakiin salaadaha kale salaada maqrib iyo salaada fajar saddex saddex jeer weeye qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi اlfalaq قل أعوذ برب الناس وكذلك آية الكرسي سأصدرت با إلهي أمري أعظم آية في القرآن إن إسقنا صلاة والبا قفك وأخرست habeenkii markuu seexanayana uu akhristo bal hadda u fiirso marka ilaahay subxaanahu wa tacaala cilaajkaas ayuu siiyey nebiga calayh isalaatu wasalaam xagga tufidda wuxuu noo sheegay qofka ka maarma oo daawooyinkaas isticmaala si gaara inuu ka wanaagsan yahay qofka kale inuu ka wanaagsan yahay kii ka maarma oo isagoo isku daaweeye daawada ilaahay subxana wa tacaala siiyey laakiin ruqya ahaan ishii way bannaan tahay amase masigii ama jinnikii ama wixii qofkaa sibay in ruqyada sharciga ah lagu tufo way bannaan tahay laakiin waxaa ka wanaagsan inuuba iska daayo maxaa tusinaya axaadiista kale nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiiska saxiixa bukhaari wuxuu yihi nebigu alayh slat slaam curidat calaya alumam ummadihii ayaa la ii soo bandhigay fajacala الnabiyu wالnabiyaani yamuruuna macahum الrahd waxaad arkaysaa nebi laba nebi oo ay la socdaan koox wاlnabiyu laysa macahu axad nebi waxaad arkaysaa hal qof ba aanu la socon xataa rufica lihi sawaadun cadiim ilaa lay tusay koox aad madow oo higlaho badan qultu maa haada maxay ahaayeen kuwani ummatii haadihima ummaddaydiibaa qiila waxaa la yidhi haada muusa wa qowmuhu waa muuse iyo qowmkiisii rumaysay qiila ndur ila lufuq kor fiiri baa layidhi faidaa sawaadun yamla'u lufuq inta muuqata waxaa buuxiyey ummad ah baan arkay uma qiila lii undur hunaa undur hunaa wahaa hunaa fii aafaaqi samaa dhinac walba ilaa iyo cirka intaad ka aragto wax buuxiyey baan arkay markaasaa la yidhi haadihi ummatuka ummadaadii wataas waa ummadda ugu badan nebiga ugu ummad badan wayadkhulu اljannata min haaulaa'i markaasaa lagu yidhi kuwaas aada u jeeddo toddobaatan kun ayaa jannada gelaya bikayri xisaabin xisaab la'aan xisaab u istaagi maayaane toddobaatanka kun horay bay jannada ka gelayaan uma dakala gurigiisu iska galay nebigu alayh slat slaam ma caddayn maxay yihiin toddobaatankaas fa afaada alqowm asxaabtii meesha fadhiday baa isweydiisay war toddobaatanka kunoo dadkii ummadii laga dhex saaray oo keligood jannada galay bilaa xisaab maxay yihiin markaasay qaarkood qaaluu naxnu aladiina aamanaa biاllahi waاtabacnaa rasuulahu annagaa ilaah nebigii raacnay oo nebigii eh, rumaynay oo ilaahay aaminay annaga weye fa naxnu hum qaar kale waxay yidhaahdeen awlaaduna aladiina wuliduu fi lislaam qaar kale waxay yidhahdeen maya waa awlaaddeenna oo iyagu kufri iyo shirki aan soo marin oo islaamka ku dhashay fainaa wulidna fi ljaahiliya inagu jaahiliyana ku dhalanna asnaam iyo waxbaan soo mar fabalaga nabiya sala allahu alayhi wasalama nebiga alay sl slam baa hadalkii gaaray fakharaja wuu soo baxay faqaala wuxuu yidhi hum ladiina ma kuwaasaa isweydiinaysaan hum aladiina laa yastarquuna walaa yatatayaruuna walaa yaktawuuna wa calaa rabbihim yatawakkaluuna ah hum aladiina laa yastarquuna walaa yatatayaruuna walaa yaktawuuna wa calaa rabbihim yatawakkaluun waa kuwa aan ruqyo dalban in lagu tufo weydiisan cidna waa kuwa aan wax baasaysan waxbuu arkaya baas waa balaayaa jirta caawo xidigii madoobaha soo dhacay haa roob ma jiro waxaa jir waxaasa jir ma yihahda walaa yaktawuun isna gubin wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigood uun tala saarta rabbigood uun ku tiirsan ilaahay wuxuu asiiba khayr wixii ilaahay ka qaad khayr fa qaala cukaasha bnu muxsin nin la yidhahdo cukaasha bnu muxsin ayaa wuxuu yidhi aminhum ana yaa rasuula allah ma ka mid ahay rasuulkii allow markaasuu yidhi nacam riwaayad kale anta minhum ah. ilahay ii bar inaan ka mid noqdo anta minhum buu yihi faqaama aakhar ana minhum ana aniguma ka mid ahay qaala sabaqaka biha cukaasha wuxuu kaloo yidhi nebigu alayh sl slaam yadkhulu اljanata min ummatii xadiis kaleeto saxiix muslim ku yahay sabcuuna alfa bigayri xisaab toddobaatan kun ummaddayda ka mid bigayri xisaab jannada gelay qaaluu man hum ya rasuula allah qaala hum aladiina laa yastarquun walaa yatadayaruun walaa yaktawuun wacalaa rabbihim yatawakkaluun xadiiskanna waxaa wariyey cimraan ibni xusein xadiiska hore waxaa wariyey cabdullaahi bni cabaas labaduna waa saxiix albukhaari iyo saxiix muslim labada xadiis wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay darajo aad u sarraysa leeyihiin dadka aan iyagu in lagu tufaba weydiisan waaya maxaa loo daliishadaa in wax la tufi karo oo weliba wax lagu qaadan karo haddii wax lagugu siiyo waa meesha la balballaarsaday weeyaan sheegay oo albaab yar buu ahaa oo sharcigu u caddeeyey markaasaa waxaa laga dhigay <laughs> yaa gate weyn oo wixii doonaa galaan wixii doonaa ka baxaan laga wax gelaaya iyo wax baxaaya aadan garanayn waxaa loo dhan laba xadiis xadiis koowaad abu saciid alkhudri radia allahu canhu ayaa warinaya wuxuu le koox saxaabo ah ayaa waxay ku jireen safar qolay soo martiyeen qoladii markay soo martiyeen waa la marti soori waayey habeenkii waa laga seexay qolaan fiicnaynba halkaas iyagoo iska joogo gaajaysa ya ayaa ninkii meesha madaxda ka ah odagii bahal baa qaniinay wax ku dhacay odagii waa waa suuxay way u yimaadeenoo qof wax tufaama idinku jiraa bay yidhi saxaabadu way ka aamuseen nin baa yidhi anaa tufa markaasna ba waxa ugu weyne waxay ahayd casho bal nimankaan meeshan ka seexday inay maaragtay martisoorka u diiday inay inay inay inay martisooraan anaa tufa buu yidhi haye na soo raac baa le maxaa bixinaysaanb waxbaanu ku siinaynaa ilan waadna diideen inaad na soortaan oo namar ninka waa idinku tufayaa laakiin soo cashnama siinaysa hahay bes waaye soo raacay ninkii suurat lfaatixa buu ku akriyey bes wax kaleet suurat lfaatix buu ku akriyay geeb waaba booday ninkii isagoon weligiisba wax ku dhicin aada moodo bes soddon neef oo arigay u dareeriyeen lama gorgortamino ma dhihin lama conton conton weeye eh, prescriptionku waa conton maaha ma dhihin waxaba soddonkood iska kaxaysteen waa tageen nabiga alay sl slam ba u sheegay yaa kuu sheegay buu yii in suurat alfaatixa ay daawata waayahay wixiina qaybsada anigana qayb iga samay kaas wuxuu tusinayaa in qur-aanku qur-aankuna wuu sheegay daawo inuu yahay qur-aanku ninkaa saxaabiga ayna ah, qur-aan buu qofkii ku akriyay wax kaleto uu sameeyey ma jiro waxaan kaleeto oo hadda nimankaanoo aan akhrinayay oo ay sheegayaan geedahaan la shubayo waxaan biyaha laysku dardarayo waxyaalo maaratay saliido iyo madaxa laysu geliyo oo qofku laga yaabo inuu ku shubmo oo mar dambeba aanu istaagin ayaaba dhici karta oo calooshuba furanto baaba'do waxaas wax meel asad ay u leeyihiin ma jirto badankooda waxaa laga keenay kitaabo khuraafo ah oo sixira baa laga keenay badankood laakiin dadka masaakiinta aan aqoonta lahayn waxay usoo gelaysaa si qaladay usoo gelaysaa si qalada ayay usoo gelaysaa waxaa jira kitaab badankood meelahaas wax laga akhriyo ay akhriyaan oo la yidhaahdo alraxma fi اطibi wاlxikma alraxma fi اطibi wاlxikma wax qoray lama yaqaan waxaana ka buuxa shirkiyaat geedaha isku dar waxaa isku dar waxaasi waxaaskey waxaasi waxaa samay waxaasi waxaa ku dar kitaab baa laga keenay baa lagu leeyahy sheekh nuur waa allahu naxariisteeba hadda ka hor qolo khuraafo ah oo khuraafo sheegaysaa waxay ku yidhahdeen kitaab buu ku yaal markaasuu sheekh nuur wuxuu yidhi sheekh nuur cali cilowax raxmatullahi caleyh markaasuu wuxuu yidhi oo dadka lumay oo dhan kitaab baa lumiye kitaabka ilaahay waxaan ahayn ma kitaab kitaab unbaaba lagu lumay soo maaha a kitaabku hadduu marka kitaab baail sheegayo yahay isagoo kitaab lagu lumayma kitaab baan ka akriyay wax sheegaysa kitaabku muxuu yahay aad ka ahri marka kitaabkaas waxaa korkiisa lagu qoraa baa la yidhi meelaha qaarkood alimaam suyuuti inuu qoray laakiin waa been waxba kama jiraan imaam suyuuti ma qorin wax qorayna lama yaqaan mualifna ma leh bal culimmada qaarkood allacna bay u yaqaaneen fi اibi wاlxikma kaas waxyaalo badan bay marka ka soo saarsaaraan marka asal ahaan in la tufo xadiiskaas way ku caddahay xadiiskii ishana afa astarqi lahumaa way ku caddahay oo nebiga calayh isalaatu salaam uu sheegay laakiin wixii intaa ka sokeeya uu ka digay nebigu calayh isalatu salaam ama saaxir ha noqdo ama mid wax aan la garanayn sheegsheegaya ha noqdo waxaan la gargaranayn hadduu sheego oon qur-aan iyo sunna ahayn ka istaaga agtiisana ha tegin waxna ha weydiisan hooyada maxaa la yidhaahdaa aabbaha maxaa la yidhaahdaa iyo su-aalaha waxaas hadduu weydiiyana agtiisa ka carar saaxir wey waxbay kuu sheegi waxaasuma yaallaan meesha waxa meesha yaalla waxaa weeye qof muslima oo qof walaalkiisoo xanuunsan hadduu u <laughs> yidhaahdo niyow aayad igu akhri ama igu toof aayad uu ku ariyo ama xadiis uu ku ariyo ilahay hakugu baaro ilahay ha kugu anfaco yidha wax inuu u shardisto go wax jira maaha haddii markaa isagu wax u garto oo yidhaahdo cashadaan cun ama waxaan cun taas wayatay culimmadu yidhaahdeen wax dhiba ma laha haddii isagu wax u garto a wax bixinka lakiin wax la shardinayo oo nidaam loo yeelayo sekretaariyaad leh la ysqorayo nambarka habeenkii la qaadanayo qofka buukingaraysta aanu meesha iman karin oo aan qofkaan intaas soo boqol intaas soo bahalkii bixin aan meesha iman karin ya hadda ka horba waay waxay ka sheegeen kuwa kuwaas wax dibeeya nin yani eh, runtii waaa waxaa jira inaan xuso dhowr xalqo oo uu ka sameeyey sheekh yuusuf wadaad la yidhaahdo ilaahay khayr ha siiya oo imaam ka ah ingiriiska eh, magaalada coventry eh, waxaana filayaa xalqada ahaan inuu tv-ga ee somaali channel kusoo saaray isagoo dhowr xalaqa ah oo uu arrimahan aada ugaga hadlay yacni aad baan ugu naseexaynayaa inay dhegaystaan dadku inay dhegaystaan dhowr xalqo weeye meelaha wax lagu daaweeyo iyo sixirka dhowr dhowr kale aan kaga hadlay si tafsiilana wax badan buu uga sheegay ilaahay subxana wa tacaala khayr ha siiyo waan inaan garanayno oo sheekho muwaxid oo ahlu tawxiid aho daaciya marka waxyaalo badan eh, eh, buu ka sheegay qiso uu sheegay baan wax ka mid ahay nin baa wuxuu yidhi jinkii buu la sheekaysanayay sheekooyinka haddaay aan sheegayn marka markaasuu shayddaankii wuxuu ku yidhi jinkii la hadlayay maxaad ugu necab tihiin markaasuu wuxuu yidhi waxaan ugu nacabnahay waxaan ugu nacabnahay zabadulbaxr ya xumbada badda soo baxda oorteeda jinku jin haddaanu nahay taasaanu ugu necabna oo ma rumaysanaysa adig wixii buu iska rumaystay isaga waa qaatay sekreteeradii iyo wixii buu diray xeebta hala tugu yidhi ki kiilowaan jawaan kiila ah la iisoo hoose qaado oo xumbada badda ah wixii baa loo soo dhigay halka karaatiinta biyaha ay dadka siinayaan tahliisha waxaa loo soo dhigayaa masalan qofka karaatiin dhowr ah oo mooye sixaa biyahan kaleeto baa loo soo dhigaya toban kartoon baa lasoo dhigaya iyadoon la furin iyadoon waxba tobanku ku akrinayaa sheekhu ruqyadu ku akrinayaa hadhow dadkaa loo qaybinaya oo laga gadaya qof walba markuu markaa siiyo kiiladii wuxuu uu soo iibsaday meesha <laughs> dadkuu ka soo iibiyey wuxuu kiiladii oo dhan wuxuu ku soo iibsaday masalan afartan lacagtooda ah afartan lacagtooda buu ku soo iibsaday halkiibuu keensaday malgacad buu qof walba markuu bahasha siiyo litarka biyaha ah malgacad zabadulbaxra buu ugu daraa malgacaddana wuxuu ka siiyaa boqol daawo qaali khatara aan loo dhowaan karin marka malgacaddaasu daraa markaasuu ugu daraa nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay man ataa caraafan fasaأlahu can shayin lam tuqbal lahu salaaة arbaciina leyla wasaaxiru bimansilati اlkaahin saaxirkuna waa lamid kaahinka curaafinaya faman sa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaaة arbaciina leyla hadduu rumaystona fasadaqahu faqad kafara bima unzila calى muxamed waa qof wixii nebi maxamed alayi slat slaam yah ku gaaloobay sida nebigu alayi slat slam uu leeyahay xadiiska abi hurayra man ataa caraafan aw kaahina fasadaqahu fima yaquulu faqad kafara bima unzila cala muxamed sala allahu alayh wasalam man ataa kaahinan aw saaxiran fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila cala muxamedi sala alayhi wasalam waxaan idin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kadib qof weli ah oo ka welinimo weyn abubakr asidiiq ma garanaysaa ya maya soo maha qof ka welinimo weyn oo ilaahay uga dhow bacda abi bakr cumar ibn khadaab ma garanaysaa maya qof ka dambeeya oo cuhmaan ibn cafaan uga dhow maya caliy bni abi aalib uga dhow maya sacad ibna abi waqaas uga dhow waa tobankii jannada loogu bishaareeyey weliba sacad ibna abi waqaas radia allahu canhu nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ugu duceeyey in ducadiisa ilaahay ajiibo duca laguma soo celiyo ya dadkan meelahaas ka orodaaya ma aha duca lagumaba soo celiyaba hadduu kuu duceeyo ducadiisa waad heli waa la ajiib ilaahu qofkan caafi hadduu yidhaahdo ducadiisi waa mujaab meel intuu furtay dadka idin kala horayaaye kala iisoo kala gala mawyaa samaysa isagoo ah, ducadiisu mustajaab tahay sababtii iyo dadkii baahidoodiina ay taallo sow dadkuma baahnayn sow dadka dad wax u baahani ma jiraan sow ma joogin wakhtigaasba sow dad xanuunsani ma jirin haa waa jireen laakiin inta loo soo kala horo oo uu samaysto adduun ma odhan asxaabtii iska dhaaf isaga ee ducadooda la ajiibay ee ninka kiciyee ruqyeeyey meel may furan magacyana ulama bixin mana dhihin war burhaan kalaaba noo soo baxday hadda marbaaba duca layga ajiib laakiin wadaad haddaad tahay nin ahlu khayra oo maalin ilaahay ducaba kaa ajiibay maxaad isu fidnaynaysaa maxaad isu fidnaynaysaa maxaad isu dhibaysaa adduunyadu inay wax caajilah oo fudud oo sahla tahay soo ma ogid waa dadka waxaan ku shaqaysanaya ayaan sheegaya iyo khatarta ay fuulayaan xataa hadday mujaabi dacwo yihiin xataa hadday yihiin dad dacwo laga ajiibo soo ma ogid shaydaanku inuu doonayo inuu ku fidnayo oo quruurku geliyo soo ma ogid inay ciyaartiisa ka mid tahay inuu quruurku geliyo soo ma ogid inuu kugu fidnaynayo waxyaalaha ka daran dumarka la qabanayo marka la canfuujinayo marka la dilayo marka la garaacayo nin islaantiis qoortaa lagu dhegaya halkaasaa lagula qabsanaya dhakab markaasaa isagii iyada isla legdamaya halkaas la gdoomaya waryaa kuu idmay gabar islaameed oo meeshaan tiri waxbaa xanuun bay ahay allahu aclam in waxayaan inaan waxayn inaad halkaa qoorta intaad ku dhegto ama jeegada ku dhegto aada isla doontaan maantao dhan waxaasoo dhan waxa weeye waxyaalaha shaydaanku ku fidnay marka dadka meelahaas uu ka galay risiquna waxaan leeyahay ilaahay ha ka baqaan oo ilaahay haga noqdaan ummaddan ayay fidnayn naftoodana ayay fidnayn adduunyaduna wax gaaban wey cilmi ha bartaan diinta ha bartaan qofkii qof walaalkiisa wax tarayana shaygan asal ahaan waa shay bannaan laakiin waa inuu aqoon u leeyahay waa inuu cilmi u leeyahay waa inuu alla kacabsi leeyahay waa inaanu waxba u shardisanahayn meelana u furfuranayn dadkana isku soo raadinayn taas weeye tii salafkii laga soo gaaray waxaan aad uga xumahay inay dad badan oo sheeganaya dariiqii salafka inay ku socdaan inay waddadaas marayaan hadda albaabkan furmay ee maaragtay qaaradaha la gudbayo oo qofka ballantiisaba aanba la heli karinba maalin heblaaye london maalin heblaaye bruxelles manhebdaya minneabolis manhebdaya ohio colombos eh, bil ka hor ha laysa sii qoro ha la gebrado waxba kama jiraan waxaas walaalayaal ilaahay ha laga boqo maxaa daawaah waxaan kusoo khatimaya waqtiga ku dheeraaday runtii laakiin hadde mawduuc idinkaa ii dhiibay la rabay dhowr habeen in laga hadlo inaan hal habeen ku soo gebagabeeyo laakiin waxaan sheegi masalan culimmadu siday u arkayeen waxaa la weydiiyey sheekh cabdulahi ibn baaz ramat cabdilcasiis ibn baaz raxmat ullahi caleyh waxaa la weydiiyey sheekh maxamed ibn cuthaymiin raximah llah waxaa la weydiiyey sheekh alalbani raximah llah waxaa la weydiiyey sheekh alfawsaan saalix alfawsaan raximah llahu eh, xafidahu llahu tacala isagoo weli uu noolyahay saddexda horena waa dhinteen culimmadeenni waaweyneed bay ahaayeen casrigan jiray allah u dadkan meelaha waxaan u furanaya oo waxaan samaynaya maxaa ka odhan lahaydeen haddii wakhtigu ii saamixi lahaa fatwadoodii oo soo saaran oo ay hadlayaan baan soo saari laha lakiin mar dambe lacalla in sha allahu tacaala laakiin khulaasada hadalkooda waxa weeye iyo fatwadoodu waxaasu waa dhagar shaydaan in waxaa shaqo laga dhigto lagu shaqaysto meela loo furto wax la yiqiin iyo wax ummaddu ay taqaano iyo dariiq wanaagsantoona ma aha ay ka digeen marka waxaa taa ka sokeeya oo ka horeeya uways alqarani uways alqarani xadiid saxiix ah buu nebigu calayh isalaat salaam kusii sheegay inuu yahay nin reer yaman ah oo baras qabi jiray hooyadiisna baari u ahaa ducadiisuna mustajaab tahay markaasuu weliba wuxuu ku yidhi cumar ibnukhadaab haddaad aragto markii yeman dadka ka imanaya idiin yimaadaan ayuu imanayaa haddaad aragto weydiiso inuu ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyo subxaan allah waa nin yacni karaamo weyn leh runtii nin cumar ibn khadaab nebigu ala uu ku leeyahay ninkaa haddaad aragto waa nin dacwadiisu mustajaab tahay oo hooyadiis baari u ahaa nin fiican ah haddaad aragto ilaahay inuu dembi dhaaf kuu weydiiyo weydiiso ninkii waa yimi nebiga alai slat slaam waa ilaahay waa oofsaday markay reer yeman yimaadeen ciidamadoodii ayuu imaaday cumar ibnu khadaab baa raadiyey wuu helay maadigaa buu yidhi uways alqarani waa anigu waaya ee baras ma qabi jirto ilaahay kaa bogsiiye haa hooyadaa baari ku ahayd haa calaamadihii alla ilaha nebigu alay sl ii sheegay waata istakfir lii ilaahay dembi dhaaf ii weydiiye faاstakfara lahu ilahay buu dembi dhaaf u weydiiyey kadibna wuxuu raacay dadkii reer ciraaq aaday ciidamadii ciraaq u baxeeyey wuxuuna markay isu sheegeen dadkii ogaadeen inuu yahay nin mustajaabu dacwa ah haddii le dadku iskaga soo yamuumayaan moogta <laughs> alla ilaah hadday ii dhacatee ya nebiguna calayhi salaam madmuun buuba haystaaba damaanad buuba haystaa dacwadiisu inay mustajaab tahay bal ducada aan gado marka had xabad xabad ay kun bound tan waa laba bound tan waa laba boqoloo bound tan waa shan boqoloo dollar tan waa lix boqoloo dollar ya ma dhihin intuu meel fadhiistee qof walba kelimad inuu yidhaahdo daw lacag bay ugu filanta maya wuuba fakaday wuu dhuuntay dadkii uqadha saasay selafku u dhaqmi jireen haddiiba xataa dacwadaadu mustajaab tahay waa la qarsadaa ee meelo inta loo furto wax saxa maaha waxayna tusinaysaa huruur iyo aqoon darro inay jirto iyo dhiiranaan shaydaankuna meelahaasu ka soo galaa qofka walidaalika ayaa waxyaalahan aan sheegayno oo qaladaadka oo badani ay soo gelayaan iyo wax ka daran oo hadda aanaan halkan ku wada faahfaahinayn taasu waxay ahayd aways qarani alimaam ibnu lqayim baan ku soo khatimayaa alimaam ibnuqayim waa imaam weyn oo caalim ah wuxuu ka hadlay sixirka iyo isha iyo xasadka kadebna wuxuu yidhi tobanka shay oo ugu muhiimsan oo isha iyo sixirka iyo xasadka lagaga nabadgeli karo oo daawada u ah ayaan kuu sheegi toban arrimood buu taxay adiladeediina wuu taxay alxuruus alcashara bay u bixiyeen alxuruus alcashara xirsiyada tobanka ah alsabab alawal buu yidhi sababta koowaad altacawudu biاllaahi min shar tacawud biاllah ilaahay inaad magan gasho oo ka magan gasho shaydaan iyo sixiroole iyo xaasid iyo kan wax tufa iyo kan wax xira gunta inaad ka maqasho waana suuradahan inaad akhrisato qul huwa axad qul acuudu birabbi اlfalaq ah, qul acuudu birabbi اnnaas sababta labaad wuxuu yidhi waa taqwa allah alla ka cabsiga alla ka cabsi haddaad ku dadaasho wa xifduhu cinda amrihi wa nahyihi ah, ilaahayna awaamirtiisa gabar salaada ka seexanaysa subax iyo galab shaydaan waa fuulaya muxuu ufuuli waay madaxa intuu ka galaabu majaha ka bixi siduu doonuna ugu ciyaaray nin laga la'yahay salaaddii jamaaco tuko shaydaan wuu ku dheeli sudrub ugu ciyaaray markaasuu meelaha la warwareegi dad faataa dhuglayaal ah oo lacag un ka shubanaya jawaab ka buuxsanaya ilan mughafaliinta carabtu waxay taraa alqaanuun laa yaxmil mughafaliin qaanuunku ma difaaco dadka mughafaliinta ah hadaad mughafal tahay oo waxaaga la shubanaya oo qaanuunku difaaci maayo idan waxaa loo baahanya taqwa allaahi maxaa dhacay ilaahay nabigu ala sl l ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaah yaxfadka ah, sababta saddexaad wuxuu yidhi alsabru calaa cadowihi asabr kan xaasidkaa kan soxiraad iyo waxa qadar ilahay inaad ku sabirto oo ilaahay baray sababta afraad altawakul cala allahi ilahay la tala saarto ah, ilahay inaad ku tiirsanaato cuskato oo isaga barido oo isaga u hoorsato oo ducada iyo adkaarta iyo <sighs> ilaahay subxana wa taala suurat albaqara akhriso adiga yaa akhi shifaaga markaasuu ku imanaya adiga akhriso gabaryaha adigu akhriso maxaa maxaa u diin qur'anka inaad adigu akhriso oo ilaahay waqtiyada ducada habeenkii barido oo u soo kacdo oo suurat albaqara adigu akhrisato oo haddaanan kor ka aqoon kitaabka ka akhrisato oo salaadda u istaagto maxaa dhacay u yeeli wayse maya ma yeeli karo saacad ma taagnaan karo kitaabka intaan saa u qabto saacad dhan aan taagnaado haddama waxaa ka roon marka shaydaanku inuu kugu ciyaaro faataadhuglayaashuna kugu ciyaaraano see doonaan kaa yeelaan taas baa fudud miya saacadda aad ilaahay u taagan tahayna waa ku dhibaysaa haddii lagu yidhaahdo ilaahay salaadda habeenkii u istaag oo qur-aanka akhriso taasaa daawo kuu noqonaysee taas waa ku dhibaysaa culays waay laakiin waxaan ku haye iyo shaydaan kugu ciyaraa culays maaha sabr tawakul cala allah firaaqu alqalbi min alishtiqaali bi waxaan lagu fikra maaha waxaan oo waxaan shakigan iyo waxaan ku fikirayn waa ahlul kadhiisa qodobka lixaad wuxuu ka dhigay al cala allahi wal lahu wاlإkhlaaصi lahu qodobka toddobaad wuxuu ka dhigay tajriid الtawba ilى اllahi tabaaraka wa lannahu waxa laynagu sallidayo waa dunuubteenna wama asaabatkum min musiibatin fabima kasabat aydiikum idan towbada lagu dadaalo qodobka sideedaad wuxuu yidhi aلsadaqaةu wاlإxsaan ma amkanahu aلsadaqa wاlإxsaan faina lidalika ta'hiira cajiiba fi dafci اlbalaa'i wa dafci اlcayni wa shari اlxaasidi intaa waxay leedahay buu yidhi waxyaale cajaa'ib leh sadaqadu iyo ixsaanku inay kaa dafciso isha iyo xasadka iyo caynta iyo sixirka iyo waxa la midka sababta sagaalaad wuxuu ka dhigay iطfaa naar اlxasad wاlbaaqi wاlmu'di biاlixsaan ilayh kan xaasidka ah oo ku xasdaya lagama aarsado oo aarsi lagama qoriya waa la iska maaragtay waa la xfiyaa waa loo ixsaan falaa adiga kuu noqonaysa daawo ugu dambayntii sababta ugu weyn waxaanoo dhan isku fuuqsanayso wuxuu yidhi wa aljaamicu lidalika kullihi wa madaaru hadihi alasbaab asbaabtaas aan soo sheego sagaalka ah meesha ay ku wareeganayso weeye tajriid tawxiid towxiidka in ilaahay loo khaalis yeelo waana meeshii aan ku bilownay oo qofka meesha uu ka liigayo meesha uu ka liigayo halkaas ah, towxiidka dacfigiisa wa huwa tajriid الtowxiid wاtaraxulu bاlfikri fi اlasbaab ila اlmusabib اlcaziiz اlxakiim wاlcilm biana hadihi اlآalaat bimanزilati xarakaat الriyax laa tadur walaa tanfac ila biidnihi ilaahay idinkiis mooyaane wax kale kuguma yeeli karaan wain ymsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila huwa wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih daawooyinkaas iyo qur'aanka iyo adkaarta iyo ducada haddaa isticmaasho uma baahnid cid kaleh ilaahay subxaana watacaala keliya inaad u cararto oo isaga barido ayaad u baahan tahay nasal allah tabaaraka wa tacala an yuwfiqna wa iyaakum ila kuli khayr sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi saxbi ajmaciin